bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين وعlى آlih وأصxaabihi أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man mata lah siqd baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man maata qofkii dhinto lahu siqdun man maata lahu qofkau ka dhinto siqdun cunug dhicis ah cunug calooshii ku meeday ama aan waqdilihiisii dhammaysanin qofkii uu ka dhinto yacnii ee ku sabraa fadligii uu leeyahay caddayntiisiiba u baab yahayo qaala xadaanaa isxaaqu bnu yaziid wahuwa huwa isxaaqu bnu ibraahima bni yaziid alfaraadiisiyu mawlaa cumara bni cabdilcasiis saduuqun ducifa bilaa mustanad waa isaga waa saduuq xadiidkiisu waa xasan ducifa bilaa mustanad xujo la-aana la daciifiyey dadka qaar ay daciifiyeen akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wاnnasaa-iyu qaala xadahanaa sadaqat bnu khalid wahuwa sadaqat bnu khalid alumawiyu mawlaahum hiqat ayضa akhraja xadiidahu albukhaariyu waabu dawuud wاnnasaa-iyu wbnu maaja qaala xadaanii yaziid bnu abi maryam wahuwa yaziid bnu abi maryam alansaariyu laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu albukhaariyu walarbaca ayb can ummihi yaziid hooyadiis marka lama yaqaano magaceedana lama sheegin waa mubham marka sanadka qof mubhamaa ku jiro can sahli bni alxandaliya wa huwa saxaabiyun ansaariyun awsiyun xandaliyana hooyadiisaa la dhihi jiray akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad abu dawuud wاnasaa'iyu sahlu bnu lxandaliya wa kaana wuxuu ahaa laa yuuladu lahu inaan loo dhalaynin ninaan markaa wax loo dhalin buu ahaa faqaala waxa uu yidhi laan yuulada lii in la ii dhalo fi lislaami islaamka dhexdiisa waladun cunug siqdun oo dhicis ah oo markaasaa ku dhinto fa axtasibuhu aan ku ajartirsado fa ana axtasibuhu oon aniga ku ajar tirsanaayo ayaa axabu ilaya aniga agteyda loo jacayl badan yahay min an yakuuna lii inuu ii ahaado addunyaa adduunyo jamiican dhammaanteed iyo wamaa fiiha wax ku dhex jiro wa kaana bnu lxandaliyana wuxuu ahaa miman baayaca taxta shajara dadkii nebiga la mubaayacooday baycatu ridwaan oo shajarada hoosteeda dadkaasna hadee qiimo gaaray lahaayeenoo nebiga sal ll ly slam waa kii yidhi lan yalija annaara axadun baayaca taxta shajara naarta ma gelaayo nin geedda hoosteeda igula mubaayacooday marka ninkan saxaabiga dadkaasu ka mid ahaa marka wuxuu leeyahay in la ii dhayacnii in la ii dhalo yacni islaamka dhexdiisa ilmo dhicis ah oo aan ku ajartirsadaan ka jecelahay adduunyo iyo wax ku dhex jiro dhan marka meesha waxaa ku jirto qofka uu ka dhinto cunug dhicis ah ee ku sabro ajriga uu leeyahay ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa laysku khilaafay oo ninkan yasiid bnu abi maryam isaga waa laysku khilaafay mukhtalafun fiihi can ummihi hooyadiisaasna waa mubham mubhamkana hadda riwaayada ou galaa waa daciif xadiidka ou galaa marka sanadka cilada labadaa ciladood ayuu leeyahay ayb qaala xadaanaa muxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala ahbaranaa abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim qala xadaana alacmash can ibrahim ataymiy ibrahim bnu yaziid bn shariik ataymi can alxaari bni suweyd ninkan marka alxaari bnu suweyd waxaa la yidhaha kunyadiisa abu caaisha hiqatun habtun rawaa lahu asxaabu lkutub الsita can cabdillaahi waa cabdullahi bni mascuud waay qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam ayukum maalu waariihi ayukum kiineebaa maalu waariihi kan isaga dhexlaya maalkiisa axabu loo jacayl badan yahay ilayhi isaga agtiisa min maalihi looga jacayl badan yahay yaa ninka isaga dhexli lahaa maalkiisa isaga kiisa looga jacayl badan yahay adiga ninka ku dhexlaaya maalka uu leeyahay iyo kaaga yaa jeceshahay adiga maalkaaga iyo maalka ninka ku dhexli lahaa uu leeyahay yaa keed jeceshahay saasoo kaley ka dhigan tahay kiineba waaridkiisa maalkiisa loogaga jacayl badan yahay maalkiisa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow maa minaa axadun qof naga mida ma jira ilaa maaluhu maalkiisa axabu ilayhi agtiisa loo jacayl badan yahay min maali waariihi waaridkii isaga dhexli lahaa maalkiisa fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi iclamuu ogaada haddaba annahu shanigu inuu yahay laysa minkum axadun yacnii iclamuu ogaada annahu laysa minkum idinka idinkama mid aha axadun qof ilaa maalu waarihihi waaridkiisii dhaxli lahaa maalkiisa ayaa axabu ilayhi loo jacayl badan yahay isaga agtiisa min waari min maalihi maalkiisa yacnii ogaada buu leeyahay nin kastaa waxaad ogaataan maalkiina iyo kan idin dhexli lahaa maalkiisa ka idin dhexli lahaa maalkiisaa jeceshihiin maaluka adiga maalkaaga maa qadamta wixii aad hormarisayo wa maalu waarithika ka ku dhaxlaya maalkiisana maa akharta waa xoolaha aad ka tagtay oo dib dhigtay marka xoolahan annaga aan waxaan u malaynaynaa oo aanan ilaahay ugu dhowaanaynin inay maalkeenna yihiin oo kale waa jecelnahay waana ku xisaabtamaynaa laakiin maalkeenna maahane waa ninkiina dhaxli lahaa maalkiisii kan aad hormarsataa marka adiga maalkaaga rasmiga ah leanna aakhirada mar walba baaqi ah oo adduunyadii waa goyaysaa waana dhammaanaysaa ayb meeshaa marka rasuulku sidaasuu u yidhi iclamuu annahu laysa minkum axadun ilaa maalu waaritihi axabu ilayhi min maalihi maaluka maalkaaga maa qadamta yacni maalkaaga rasmiga ah laga hadlaa midkan laftiisa adiga maalkaaga waa yahay oo milkigaaga weli ku jiraa axkaamtii adiga inaad leedahay baa ka dhalanayso daxaawi sida uu leeyahay laakiin waxaa laga ictibaarinayaa maal rasmi ah oo ah lagu xisaabtamo oo aan laga tegaynin laga dhammaanaynin ma ahana laga wadaa dhinacaas waa marka ictibaarka maalkaaga inuunan ahayn looga anfinayo maaluka maa qadamta wamaalu waarihikana maa akharta marka xadiidkun baabka uu ku keenay marka aad fiiriso wuu soo wadaa maxalu shaahidka ayb xadiidkan marka nasaa baa wariyey fi lmujtabaa kitaabu lwasaaya ayuu kusoo saaray min ariiqi abi mucaawiyata can alacmash can ibraahim ataymiy can alxaaris bni suweyd can cabdillaahi imaam axmedna waa soo saaray musnadkiisuu kusoo saaray min ariiqi abi mucaawiya u kasoo saaray bihi bilisnaadi almadkuuri huna saddex kun eh, laba boqol eh, saddex kun lix boqol labaatan iyo lix weeyaan raqamkiisa ayb bukhaarina xadiidkan waa soo saaray isaga laftiisa eh, kitaab riqaaq ayuu ku soo saaray lix kun afar boqol afartan iyo labo can xafs bni khiyaath can ilacmash bihi naam waxaa la yaable markaa ninkani wuxuu leeyahay hadda tacliiqaadka kuleh kitaabkan aan haysto wuxuu yidhi saxiixun laysa fii shayin min alkutub sita xadiidkan wax kutub sita kuma jira kulaha bukhaarigii waa ku jiraa nasaa-igii buu ku jiraa marka dadkan hoosta wax ku qorqoraayo waxooda lama sallimi kara mar walbo qofka inuu baxfi sameeyo qaala wuxuu yidhi haddana waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa tacudduuna fiikum alraquuba maa tacuduuna maxaad ku tirisaan fiikum idinka dhexdiinna alraquuba qofka aan ilmo aynan u noolaanin ninka ilmo aanay u noolaanin ee gablanka ah idinka maxaa ku tirisaan qaaluu waxay yidhaahdeen alraquubu raquubka alladii laa yuuladu lahu waa kaan loo dhalin raquubna waxaa loo yidhi liannahu yarqubu mowtahu ninkan ilmaha oo ka dhidhintaan mar walbo kii u dhashaba wuxuu isleeyahay waa dhiman doonaa meelna ma gaaray isleeyahay yarqubu mowtahu geeridiisu dhowrayaayoo sugayaa qaaluu waxay yidhaahdeen alraquubu aladii laa yuuladu lahu waay qaala laa buu yidhi maya walaakina alraquuba qofka gablanka ah alladii kii weeyaan lam yuqadim aan hormarsanin min waladihi ilmihiisa yani xaggiisa shay xaggooda shay-an waxba aan ka hormarsanin raquub waxaa weeyaan ninka aan ilmo aanay u hormarin oo aakhira aynan uga sii horeynin cunug ka saqiiray iyo mid ka yani yani ka dhicisoobay iyo midna aanay jirin kaasaa raquubka rasmiga kaas leanna xaggii ajarka iyo sabarkii iyo wixii uu helaya waa ka waa laayahan ayb kitaab waxaa jira marka laga alifay dadkaas ilmaha aynan u noolaanin iyo bardul akbaad cinda faqdi lwlaad halera qisas badan buu dhigayaa iyo ahaar badan iyo axaadiistan iyo kalu aada u qoraa diyaa almaqdisina kitaab lamraad walkafaaraat ayuu leeyahay jirada iyo waxa kusoo arooray inay dembi dhaaf tahay waxyaabahaas qaala waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa kulli sanadkaana lagu wada warinaa ah dabcan maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan fiikum idinka dhexdiina assuracata kuwa dadka lagdo dadka lagdinta badan oo dadka lagdo yaa ku tirisaan qaaluu waxay yidhaahdeen huwa aladii midka laa tasracuhu rijaalu ragga aynan dhulka dhigin oo aynan lagdin kaasaan u naqan faqaala laa buu yidhi maya walaakina suracata alladii kuwa dadka legdaa alladii kii weeyaan yamliku nafsahu nafsadiisa hananaayo cinda alqadab carada agteeda ninka nafsadiisa markuu xanaaqa celin karo hayn karo kaasaa marka ninkaas weeyaan ninka shadiidka ah xadiidkan marka muslima wariyey ayb isagoo raqamkiisu yahay sidaan u wariyay ayb marka xadiidka dad badan baa werinayaan ayib xadiidka marka de meeshan wuxuu u keenay maa tacuduuna fiikum raquub waa wuxuu yidhi walaakina araquuba aladii lam yuqadim min waladihi shay-an ninkii marka ilmo ay u hormaraan inuu ajar leeyahay ayb kuna sabra dabcan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xusnu lmalakati malakada waxaa la yidhaha asuncu habdhaqanka sida waxa uu qofka samaynayo almalaka asuncu weyaan waa qofku waxa uu sameeyo acmaashiisa ayb marka laba tarjamo keeni doona xusnu lmalaka iyo suu lmalaka qofka dad ahaantiisa iyo ficiladiisa iyo inay ficilo wanaagsan ay yihiin qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa huwa xafsu bnu cumara bni sakhbara qaala xadaanaa cumaru bnu lfadl wa huwa asulamiyu alxarashiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnnasa'iyu fi musnadi caliyin marka ninkaani sitada wax riwaayaa kuma leh kutubu sita bukhaari iyo muslim yaan ujeeda kutubta qaala xadaanaa nucaym bnu yaziid wahuwa majhuulun nucaym bnu yaziid majhuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnnasa'iyu fi musnadi caliyin isagana kutubu sita riwaayo kuma leh qaala xadaanaa caliy bnu abi aalib salawaat ullaahi calayhi marka salawaatullaahi calayhidan dadkii nuskhada qoraayey ayaa yiri ayaa qoray maahan in bukhaari ou sidaa leeyahay culummada ibnu kathiir iyo saasay dheheen wa can caliyin calayhi salaam iyo waa ku arkaysaa meelha waxaasi marka maahan inay iyagu dhaheen dadkan xadiidka laga warinaye ninkii qorayay baa yiri jumla muctarida camal da lagu sallin karaa marka cali ama qof kaleba salli ma lagu sallin karaa waa lagu sallin karaa bictibaar mana lagu sallin kara bictibaarin aakhar waa lagu sallin karaa haddii uu yahay litabac rasuulkaa lagu soo salliyey isagana waa lagu kabay dhib male markaasna oo maalan haddaad tiraahd sala allahu nabigaa la sheegay markaasaa tiri allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi aal iyo asxaab waa lagu saliyey laakiin litabca loogu saliyey laa lilistiqlaal laakiin qof lilistiqlaal in loogu saliyo aan nebi ahayn ma banaa taas ma fiicna waa karaaho ibnu kahiir in allahu malaaikatahu iyuu ku baxtiyey imaamu nawowina adkaarka ayb waxay leeyihiin marka iyaga litabac waa banaan tahay laa lilistiqlaal haddii nebiga lagu salliyey markii nebiga lagu salliyo kabacdi haddana in qof kale lagu kabo marka dhib maleh laakiin isaga keligiis in salli calaamad looga dhiga ma banaano waana calaamad raafido iyo shiica ayib ee rasuulka haddii la yidhaha wuxuu yidhi allaahuma salli calaa aali abi awfa nebiga markuu abu awfa sadaqadiisa u keenay allahuma salli calaa aali abi awfa lilistiqlaal ugu salliyey waxaa laleeyahay marka rasuulka salliga asaa iskaleh xuquuqdiisa waa isaga ciduu doono waa yeeli karaa laakiin annaga maya rasuulka iskaleh salliga cid kale ma siin karna annaga lilistiqlaal uma siin karna mar hadday nagu soo laalaabato meeshaas weeyaan qaala xadaanaa caliyu bnu abi aalibin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga lamaa haqula calayhi markii uu cuslaaday oo korkiisa yani culayskii uu soo fuulay lamaa haqula calayhim alcafwa ana nabiya sal l slama lamaa haqula markuu cuslaaday oo uu xanuunsado sakaraatulmowtka fuulay qaala wuxuu yidhi yaa caliyu caliyow iitinii biabaqin waxaad ii keentaa maqaar aan wax ku qoro iitinii iila kaalay biabaqin maqaar weel maqaar ii keen maqaar aktub fiihi aan ku qoree maa shay laa tadilu ummatii ummaddayda aynan ku dhumaynin ikaan waxaan u qorayaa wax ummaddayda aanay dhumayninba haddii ay qabsato waxbaan ugu qorayaa bacdii aniga gadaashay fakhashiitu waan cabsaday an yasbiqanii inuu iga hormaro an inuu iga hormaro wuxuu ka wadaa inuu iga hor dhintaan ka baqay intaan doonaayo maqaarkaas inuu iga hor dhintaan ka baqay an yasbiqanii binafsihi faqultu waxaan idhi inii aniga la axfadu waan xifdinayaa min diraacayi saxiifati warkan marka war oo tarkiibkan tarkiib culays badan uu ku jira inii la axfadu min diraacayi saxiifati wax oo isgeli kara ma aha nacam walidaalika marka waxay u badan tahay meeshaas in marka uu ku jira qalad culimmadii sharaxday kitaabka ama tacliiqaadka u samaysa saasay tilmaameen waana u badan tahay sidaas xadiidkan laftiisa waxaa wariyey imaam axmed fi lmusnad can ariiqi bakri bni ciisa alraasibiy can cumara bni اlfadli imaam axmed iyo bukhaari waa u siman yihiin imaam axmedna bakru bnu ciisa buu ka wariyey imaam lbukhaarina xafsu bni cumar xaggee isugu imaanayaan cumar bnu lfadl fiiri marka musnadka axmed riwaayada ku taallo waxay leedahay faqultu inii axfadu wa acii inii axfadu wa acii ayaa ku taallo min diraci saxiifati ma ku taallo musnad axmed nacam inii axfadu wa acii ayaa ku taallo marka wa acii iyo diraaci waa isku egyihiin ninka qoraayana waxaa laga yaabaa inay iska dhex gashay marka diraaci iyo aciidaas saxiifadana de warkan imaan doono waxaa laga yaabaa iyadana maa bayna ra'sii iyo wacadudiidi iyo waxaa inay dhex gashay marka riwaayadaas axmed inii axfadu wa acii baa ku taal warkan hadda halkan ku yaal ma leh adabulmufradka keliyaadna moodaa inuu ku dhacay sidaan ay ku dhacday nusakha adabulmufradka makhduudaadka iyo madbuucaadkii qadiimka ahaa kulli waa ku yaalaan sidaasna waxaa kaloo iyadana eh, xadiidka wariyey alxaafid almizi tahdiib ulkamaalka markuu u tarjamayay cumaru bnu lfadl wuxuu keenay xadiidkanuu keenay laakiin can ariiqi axmed uu ka keenay can ariiqi axmed markuu ka keenaybu wuxuu yidhi inii axfadu diraac inii la axfadu diraac saasuu keenay diraaci markuu qorayna kor calaamatu tadbiibu uga qoray tadbiib dabada musalaxa kitaabat lxadiid marka laga hadlayo waxaa laga hadlaa dabada waxaa la yidhaha tadbiibka calaamadaas marka tadbiibka waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid a hadal soo arooray si ahaan laakiin khalad ku jiro ayaa lagu qoraa calaamadaas nacam marka inuu qalad ku jiro waa muuqataa marka mizi tadbiib ayuu saaray calaamadaas dabada ee qataarka afka ka ah oo kale ayuu saaray daad madaxiis daadka madaxiisa ayuu saaray marka warkaani meeshii waa ku yaalaa riwaayo ahaan laakiin waxbaa ku jira qalad baa ku jira diyaa almaqdisina waa wariyey fi اlaxaadiiث اlmukhtaara can ariiqi axmed markaas wuxuu yidhi inii axfadu wa aciibu weriyey ayb markaasuu yidhi nucaym lam ajidhu fi kitaabi bni abi xaatim isnaaduhu daciif ayib inii axfadu diraac ayuu wariyey tahdiib saas u qoray marka inii axfadu diraacna wax macno iskeenaya ma aha binaan calaa dalika marka meeshaani haladkaasaa ku jira ayb marka kutubtii horena sidaasaa ah wax ugu dhaceen kuwan culummadan dambe sheekh ilalbani laftiisa waa baraarujinaan macnahaasoo kale ayb marka sida u ogo ha tirin adabulmufradka sidaana ku sugan ma la tiraayo laakiin macnahaan marka sidaa ogow wa kaana ra'suhu madaxiisu wuxuu ahaa bayna diraacii wa cadudii aniga dhudhunkayga iyo cududayda yani halkaas cudud waa muruqaas iyo dhudhunkayga ayaa madaxiisu saarnaa halkaasaa madaxiisu ou saarnaa rasuulka sal l slam fa wuxuu gudagalay yuusii inuu dardaarmayo bisalaati salaad wazakaati zako iyo wamaa malakat aymaanukum dadka waxa aad gacmihiinna ku hanateen xoolo adoon addoon khaadim hadday noqon lahaayeen waxaas aad gacantiinna ku milkiseen dhaqaaleeya wa qaala wuxuu yidhi kadalika sidaadaas ayuu yidhi xataa faadat nafsuhu ilaa nafsadiisii ay baxday oy shubantay dhintay wa amarahu bishahaadati an laa ilaaha ila allah soo kuu dhigade wa amarahu bishahaadati an laa ilaaha ila allah buu amray wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu man shahida bihimaa qofkii ka marqaati kaco xurima cala annaar naar waa laga xarimay xadiidkan marka waa daciif sanadkiisa hadda isaga maxalu shaahidka waxaa weeyaan meeshaas uu leeyahay wamaa malakat aymaanukum waxaa idinka gacantii aad ku haysaan wanaag kula dhaqma xusnulmalaka meeshaasu kasoo gela xadiidka marka sanadkiisu laakiin waa daciifo nucaym ibnu yaziid baa ku jira waana majhuul sida diyaa almaqdisina uu sheegay marka culimmada qaar waxay dhaheen xadiidkan matnigiisa xataa waxbaa ku jiro leanna matniga meesha wax uga jiraa waxay tahay rasuulka xaggee ku dhintayna caaisha dhabteedu ku dhintay sida bukhaari warinaya tuufiya rasuulu llahi sal l salam maa bayna naxrii wa saxrii halkana marka in cali halka cali yani gacantiisa inuu ku dhintay baa ka muuqanaysa xadiidkan marka daciifka kaasuu ka hor imaanaya bukhaari iyo ku sugan ayb bacdi culamaana waxay dhaheen waa min sunci shiica shiicada waxay iska samaysatay waay dhaheen alaa kullin warqadan iyada ka waran marka warqada xadiidkeeda bukhaari waa ku soo arooray kitaabulcilmina waa ku keenay meelo kalena waa ku keenay bukhaari oo xadiidku wuxuu ahaa xadiid ibni cabaas wuxuu yidhi nabiga sal ll slam wuxuu yidhi markuu dhimanayo agteeda iituunii bikitaabin kitaab ii keena ah, yani aan idiin qoro lan tadiluu bacdahu abadan weligiis weligiin ma dhumaysaan gadaashiis warqad aan idiin qore meelaan wax ku qora siiya markaasuu cumar waxa uu yidhi maa lahu maxaa nebiga ku dhacay jiradii maa ka tan badatay saasuu is yidhi cumar wuxuu is yidhi rasuulka xanuunkii baa ka batay waa doodeen marka saxaabadii qaar yidhaahda hala keeno nebigu waxa dhigo iyo kuwa yidhaah war rasuulka waa xanuunsan yahay ka daaya saasay u doodeen marka xadiidkaasna wuxuu ka mid yahay axaadiidta ay aad shiicada u qabsata oo ay yidhaahdaan warqadaas nebigu uu qori lahaa cali baa ayaa ku ooli lahaa dardaaran buu nebiga qori lahaa cumar muxuu u diiday bay dhahayaan cumar muxuu u diiday xataa kan suuqa wareego waa yaqaanaa xadiidkaasna shiiciga suuqa wareego oo aan diinba aqoonin oo waxba caamiga waa yaqaana laakiin culimmada ibnu taymiya ay aaday uga jawaabeen xadiidkaas waxaa lagu jawaabay awalan horta mas'alada dardaaranka ku saabsan madaxda ninka noqon lahaa mas'alatu limaama shiicada agtooda waxay ka joogtaa aslul usuul waayay dhahaan usuusha diinta ama arkaanta islaamka ama arkaanta iimaanka asalkeedii waayay dhahaan ilaa ay gaarsiiyeen imaamkiisa qofkaan aqoonin gaal waayay dhahaan muslimba ma aha masalada marka heerkaas joogto waxaan uga socdaa masalada meeshaas taagan agtooda ka taagan nebiga ma isaga dhaafi lahaa cumar warkiisa masale saas u weyn cumaraa diiday nebiga ma ka yeeli lahaa cumar nacam rasuulka eh, kaana laa yakhaafu fi illaahi lawmata lowmata laaib ko hadday tahay mas'ale inuu nebiga dadka soo gaarsiiyo waajib ku ah hadday tahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu baa u taalla hadday mas'ale sidaa tahay risaaladii wax ku saabsan ay tahayna nebiga cumar kama yeeleen yacnii rasuulku waa xanuunsan yaha ka daaya iyo saxaabada iskhilaafkooda ma yeeleen wuxuu dhihi lahaa aniga waa idinsoo gaarsiinayaa diinte keena wax aan qarinaya maleh u dhihi lahaa meeshaa marka waxaa ka caddaatay arrintaas inaynan calaaqo la lahayn aayad ama xadiid nebiga uu watay ee inuu dad hadda u sheego waajibna ku ahayd balaa tabliiq inuu dadka soo gaarsiiyo waajib ku ahayd inaynan jirin oo ilaa tabliiqa rasuulka gaarsiinta cidna kagama gabadeen nebiga salawatullahi ullahi wasalaamu calayh ayb ibnu taymiya marka sidaasuu yidhi waana jawaab aada sadiid u ah ayb fardan wa taqdiiran wuxuu ka hadli lahaa haddii la dhaho wasiyo iyo ninka madaxda noqon lahaa buu ka hadla haddii la dhihi lahaana wuxuu yidhi xadiidka muslim uu werinayaa tusaayo in haddii uu wax qori lahaana abuubakar uu qori lahaa nebiga leanna wuxuu yidhi caaisha wuxuu ku yidhi idcii lii abaaki wa akhaaki aabbaha iyo walaalkaa iigu yeer aktub lahum kitaaban kitaaban qorayaaye nacam markaasuu yidhi ya'ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin xadiikaasna muslim uu ku sugan yahay waa saxiix haddii xataa wax la qori lahaa dardaaranka nebigu qori lahaa abuubakar oo noqon lahaa lianna nusuus kalena waa laga faa'iidaystay naskan ama xadiidkanna waa tilmaamaan meeshaa marka waxaa nebigu uu qori rabay wax in la qoraa markay saa u doodeen kadib in la qoro maslaxada ku jirto iyo in laga tagaa nebiga waxaa la fiicnaatay in laga taga inay ku jirto maslaxadu ay la noqotay walidaalika waa ka tegay nebiga mana qorin kitaabkan meeshaa marka macnahaasaa ku jira ayaa ku jira ibnu taymiya marka waxau uga hadlaa minhaaju sunna nabawiya sagaalka mujalada ee uu shiicada aad kitaabka uu shiicada ku radiyey buu ku qoray ibnu xajar laftiisana fatxulbaariga macaani saasoo kale u dhigay marka kitaabkaas isagu waa jiraa qisadaasuuna leeyahay sidaa marka ogaada qala xadaanaa mxamed bnu saabiq wahuwa tamiimiyu اlbazaaz alkuufiyu saduuqu akhraja xadiiثahu albukhaariyu wamuslim waabu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu qala xadaanaa israa'iil wahuwa israa'iil bnu yunus bni abi isxaaq can اlacmash wahuwa sulaymaan bnu mehraan can abi wa'il wahuwa shaqiiq bnu salma can cabdillaahi wahuwa cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu can الnabiy sal ly slama qaal ajiibu daaciya nebigu wuxuu yidhi ajiiba oo maqla addaaciya kan idiin yeero qofka idiin yeero casumaad idinkugu waco ajiiba walaa taruddu lhadiyata hadiyada ha celinina hadiyada la idiin keenana ha radinina walaa tadribu lmuslimiin muslimiintana ha garaacina walaa tadribuu ha garaacinina almuslimiina muslimiinta ha tumina gardaraa yani qof muslim ha u garaaci walaa tadribuu mau ku dhigmase taduru tadribuudaasay dhigayaan laakiin ibnu cabdilbar tamhiidka walaa taduru lmuslimiinu qoray ayb xadiidkan marka waxaa werinaya imaam axmed fi lmusnad ayuu ku wariyey bi sanadi nafsihi sanadkan laftiisa oo imaam axmed ku wariyey ayb bazaarna waa wariyey dabaraanina sidoo kale fi lmucjam alkabiir buu ku wariyey daxaawina sharxu mushkil aathaar ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay oo saxiixiisa ayuu kusoo saaray <coughs> xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa xusnu lmalaka ayaa ku jirto walaa tadribu lmuslimiin muslimiinta ha dilinina addoon ha ahaado shaqaale ha ahaado xaas ha ahaato yacnii ilma ha ahaadaan yacnii inaan layska yska dilin wixii marka dil bannaan isaga yaa keeni doona meesha marka ajiibu daaciya waa la caam yeele daaciga ama ha ahaado mid waliimat lcursi kugu yeeray ama yownan ahaanin ayb xadiidkii marka waa caam caam ahaanu usoo arooray qaarkood marka waxay yidhaahdeen midda <coughs> waliimatul lcursigu waa waajib ta kalena waa sunno qaaraa yidhi laakiin xadiidka muslim ayaaba kala bixinaya daaciga ajiiba cursan kaana aw gayrahu aroos ha ahaado ama wax kale ha ahaadaan ayb ilaaqan laakiin meeshaan ku jiro waxaa lagu qeydayaa waa haddaan munkar meesha ka jirin haddii meesha lagaaga yeerayba meel munkar ka jiro adigana aadan zuulin karin ma tegaysid markaas haddii aad ka cabsanaysa meesha waxaa is maa lagugu dilaa meeshaas qofaa ka baqaysay wabaad waxbaa ka baqaysaa waa iska baaqan kartaa ajiibu daaciyadaa khilaaftay ma lagu dhahayo leanna maxaa yeelay cabsibaa meesha markaas timid ayb marka meesha iyadana cabsidaasaa timid waxyaabahaasu diidaya marka xadiidka walaa taruddu ajiibu daaciyada marka waxyaabahaasa laga soo ayaa laga soo reebaya ajiibu daaciya walaa taruddu lhadiyata ha celinina walaa tadribu lmuslimiinana ha garaacinina qof muslim marka in layska garaaca ahar baa wuxuu leeyahy xad min xuduudillaahi maahane ama tacsiir imaam kasoo fushay maahan inaan layska garaacin cumar baa wuxuu dhihi jiray aniga idinma dirin dadka inii lam eh, inii lam abca lam eh, abcadkum eh, idinma dirin buu dhihi jiray calaa abshaari اnnaas dadka inaad korkooda garaacdaan idinma dirin saas idinma dirin yuu dhihi jiray qala xadaana mxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qala ahbarana mxamed bnu fudayl an muira wahuwa almugiiraة bnu miqsam abu hishaam alkuufiyu lacmaa hiqat mutqin ila anahu kana yudlis wla siyama can ibrahim can ummi muusa ummu muusa marka sidaanu marka uu keenay umu muusa marka waxay ahayd iyada suriyatu caliyin radia allahu canhu cali adoon cali ou lahaa oo markaa yani milkulyamiin uu yani ku haystay ayay ahayd cali radia allahu canhu magaceeda faakhitaa la yihaha waa la yidhi waqiila xabiiba maqbuulatun akhraja xadiiaha albukhaariyu fi ladab almufrad abu dawuud wanasaa-i wabnu maaja can caliyin radia allahu canhu qaal kana aakhiru kalaami nabiy sal l slam nabiga warkiisa ugu dambeeya wuxuu ahaa asalaata salaata asalaata salaata ayuu ahaa marka asalaata salaata maxaa hadda loo nasbinayaa iqra ayaa lagu nasbiyana iqra xahi baa ku jira asalaata salaa ilzamu salaata salaata war salaada laazima oo laazima ayb iqra baa ku jira marka kaana salaata salaata waxay ahayd kaana aakhiru kalaami nabiy sal l slama warkan ayuu ahaa asalaata salaata buu ahaa itaqu llaha ilaahay ka cabsada fimaa malakat aymaanukum waxa ay midigyadiinu hanatay ilaahay uga cabsada adoommada iyo waxaa ilaahay uga cabsada marka salaadiina nebiga waa dardaarmay waa camal badani ixsaankiina waa dardaarmay oo addoommada oo aynan dadka ka haybaysanin ayuu wuxuu leeyahay u ixsaan fala ninaan addoon ahayn min baabi owlaa waay markan leanna addoommada waa lagu dhiiran jiray waagii hore addoommadii lagu dhiiran jiray hadduu yidhi war iska ilaaliya ka kalaa ka owleysan markan marka nebigu wuxuu dardaarmay dadku ilaa qofku in labada xusnul malakada marka waxay uga imaanaysaa inuu ilaahiisana caabudo dadkaana uu ka leexdo oo dhibkiisa uunan gaarin ninkii labadaa ilaahay kula kulmo wax fiican buu rabbi kula kulmay subxaanahu wa tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan suuu lmalaka kii hadda cagsigiisa way xadiidkan dambe abu daawuuda soo saaray kitaab ladab fi xaqi lmamluuk ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan suuqu lmalakati suuqu lmalaka yani suuqu sunci yacni dadka qofka uu ka awood badan yahay ama uu xukumo isaga inuu ku yacni camal ku dhaqan xumoodo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix wahuwa katibu leyth weeyaan saduuqun kahiiru lhalai ayb habtun fi kitaabihi kitaabkiisu habti buu ku yahay laakiin xifdi xaggiisa kahiiru lhala akhraja xadiidahu albuhaariyu tacliiqan abu dawuud wtirmidiyu wbnu maaja ayb qaala xadaanii mucaawiyat bnu saalix mucaawiyat bnu salix bni xudayr can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayri can abiihi can abidarda anahu kana yaquulu linnaas abudarda dadka wuxuu ku dhihi jiray naxnu acrafu bikum annagaa idinkaga aqoon badan naxnu annagaa acrafu aqoon badan bikum idinka idin naqaano aad idiin naqaano min albayaatirati baan idinkaga aqoon badannahay kuwa xoolaha daaweeyo biddawaabi xoolaha siday u yaqaanaan inaga saan idiin naqaanaa ka badanuu leeyahy bayaaira marka waa jamcu bayari waalbayariyu waa qofka xoolaha ka shaqeeya xoolaha xanaanadooda ka shaqeeya yani qofka xoolaha xanaaneeyo weliba daawadooda iyo jiradooda iyo aad u yaqaano way kaasaa waxaa la yidhaha bayari ninkaasi sida uu xoolaha u yaqaano iyo saan anaga idiin naqaan saan idiin naqaanaa badanuu leeyahay ayb qad carafnaa khiyaarakum min shiraarikum waan garannay buu yidhi kuwiina khiyaarta ah kuwiina sharta shiraarta oo sharta badan waa idinka naqanaa amaa khiyaarukum kuwiina khayrka leh alladii yurjaa khayruhu waa kan khayrkiisa la rajaynayo wa yu'manu sharuhu shartiisana laga aamin yahay wa amaa shiraarukum kuwiina sharta leh faladii midka wayaan laakan laa yurjaa khayruhu khayrkiisa aan la rajaynaynin walaa yu'manu sharuhu shartiisana aan laga aamin noqonaynin walaa yuctaqu muxararuhu kii uu xoreeyeyna aan la xoreynaynin yuctaqu muu kuu shaqlaaday yactiquna waa fiican yaha muxararuhu kii uu xoreeyeyna uusan xoroobaynin waay markaas marka jumladan dambe walaa yuctaqu muxararuhu ama walaa yactiqu muxararuhuna wuxuu ka wadaa addoon buu xoraynayaa cid uma sheegayo anta xurun ayuu leeyahay isagii ilaahay unbaa is-og iyo addoonkaas waa ku shaqaysanaa marka markuu yidhaa war xor baad iga dhigtay ha igu shaqaysanin wuxuu leeyahay xor ma tiid adiga yaa ku xoreeyey buu leeyahay nacam waa sidaas kale marka wax marka aad u foolxun waa addoonkii uu buu adeegsanayaa haddii inuu ka taga ou doonana uu iskaga tagana wuxuu leeyahy iddaca riqahu addoonkaygii waa kas waa iga cararayaa buu leeyahay markuu yidhaa waa i xoreeyay yaa markhaati u haysaa baa laleeyahay qof uun markhaati iska ilaalinayo oo aan iska ilaalinaynin rabbi subxaanahu watacaala dadkana dad noocaas waa jiraan weliba soomaalida furiinka iyo kale ayaa qofkaanad ilaahay ka baqaynin waxaasa ku badan naagtiibuu furayaa markhaati ma jiru leeya maba furinba aniga marka ma furin muxuu dhihi karaa marka ninka wadaadkee loo keeno markhaati maa jira maya hadduu bato waxaa laga yaabaa ku dhaaray in la yidhaa waa dhaartay laakiin baynaka wa bayna rabbika naagtaas adiga ma qabtid halis marka waxyaabahaas oo kale qofku yacnii in looga faa'iidaysto markhaati ma haysto waa xun tahay marka suu'ul malaka waay walaa yuctaqu muxararuhu ninka intaad xorayso haddaad isaga adeegsato ood iskaga shaqaysato khatar ayb waxaa la mid noqon karta xataa shaqaalaha qofkan meeluu madax ugu yahay halkaasuu marka uga ninbuu kiraystay shaqaalo waayo ninkanna madaxdiisii waay waxaa laga yaabaa inuu yidha orod bax gurigeyga soo tirtir bax gurigii aad ka soo shaqeey shaqo gaar ah oo tii lagula heshiiya ka gaaruu ku qabsana waxna ma siinayo war waxisii markuu yidhaahda shaqadan kaa eriyayuu leeyahay ninkanna shaqada yaan lagaa eriyin uu ka cabsanayo u joogaa meesha waa suu malaka waay waxaas iyada lafteeda dadka waa ku arkay sidaasna waadad saas yani dad naga midoo sidaas yeelaya waa jiraan ninkan haddaad marka shaqo dheeraadoo gaar ku ah aa u dirsato lacag inaa ku siiso shaqada aa ku kiraysato dadka adiga marka ma lihid ama khiyaarukum aladii yurjaa khayruhu wayumanu sharuhu dadkana waxaa ugu fiican ninkii khayrkiisa la rajeeyo shartiisana laga nabadgalo khayr baa laga filanaa shartiisana dadku aaminay ka yihiin intaas haddii yacnii lacag halkaa la dhigo naftaadii baad aamin uga tahay cirdigaaga aamina uga tahay xoolahaaga aamina uga tahay ayb dhib inuu kaa soo gaaro kama baqaysid khayrna waa ka filaysaa kaasaa ugu fiican ka ugu sharta badanna waa kaan khayrkiisana la filaynin shartiisana aan laga aaminayn goormau kuusoo socdaa aada isleedahay ayb naftaadii aamin ugama tihid hakada qaala xadaanaa marka xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix ayb laakiin mawquuf weeyaanoo marka waa isagoo marfuucana waa jiraa qeybtan khiyaarukum aladii yurja khayruhuda qala xadaanaa cisaamu bnu khalid wahuwa abu isxaaq alximsiyu saduuqun akhraja xadiidahu albuhaariyu qaala xadaanaa xariizu bnu cuثmaan wa huwa xariizu bnu cuثmaan alraxabiy hiqat habt rumya bاnnasbi akhraja xadiiثahu albukhaariyu wاlarbaca can ibni hani ibnu hani buu dhigay ibnu hani aas marka ibnu xajar taqriibka wuxuu yidhi shaykun lxariiz laa yucraf shaykun lixariiz laa yucraf akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad idan ninkani marka waa kitaabkan bis rijaashiisa laakiin abu cubayd alaajuri su-aalaadka imaam abu dawuud alimaam abu dawuud saaxibu sunan uu su-aalay wuxuu ku yidhi abu dawuud shuyuukhu xariizin kulluhum hiqaat xariiz ibnu cuhmaan shuyuukhdiisao dhan waa wada hiqaad uu yidhi abu dawuud kaas markaa dee ma ka xasila marka ninkan inuu iqo yahay yacnii waxaas hadalkaas marka oo mujmalka ah isaga si ay la tahay waay laakiin hayruhu inuu fiiriyo ayaa loo baahan yahay xadiidkan ibn abi xaatim tafsiirkiisuu kusoo saaray min ariiqi jacfar bni zubayr can ilqaasim can abi umaamata marfuucan alxaafid ibnu kaiirna wuxuu yidhi jacfarkaas matruuk weeyaan fahada isnaadun daciif ibnu jariirna sidoo kale waa wariyey xadiidka min xadiidi xariis bni cuhmaan waa midkan way can xamzata bni haani can abi umaamata mawquufan marka xadiidka ninkan waxaa ku jira jahaala ku sugan tahay can abi umaamata wahuwa sudiy bnu cajlaan saxaabigii waay qaala samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo alkanuudu alladii midka weeyaan yamnacu diidaya rifdahu kaalmadiisa waa diidaya bou garabka kugu hayo yacnii aada la socoto uu kufan gashan yahay kaalmadiisa waa diidaya ayb alladii midka weeyaan yamnacu diidaya rifdahu kaalmadiisa waa diidaya wax ku siin maayo cadiyadiisa wayanzilu waxdahu keligii buu degayaa meel in wax lala cuno ma rabo keligiis meel degayaa wayadribu cabdahu addoonkiisana maanta dhan waa tumaya waa garaacaya suul malaka ayb marka ibnu jariir tafsiirku kusoo saaray ibnu abi xaatim sidoo kale ibnu kaiirna isnaadka ibnu abi xaatim waa daciifiyey jacfarkaasu ku daciifiyey kanna ibnu hani aas ayaa lagu daciifiyey waayahay qala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qala xadaanaa xamaad bnu salma can caliy bni zaydi wahuwa caliy bni zayd bni judcaan weyaan waa daciif ninkaas can saciid bni lmusayab wa xamaad xamaad marka xaggee ku cadfan tahay wa xamaad can xabiibin wa xumayd xamaadkan marka waa xamaad bnu salama mar labaadaa la soo celiyey kii hore xajaaj bnu minhaal qaala xadaana xamaad bnu salma can caliy bni zayd u ahaa haddana xamaad mar labaadu sheekh laba sheekoo kaleu ka warinayayo can xabiibin wa xumayd can lxasan xasan albasri ana rajula nin amara ghulaaman addoon ayuu amray lahu isaga uu lahaa an yasnuwa inuu u dhaamiyo calaa baciirin lahu rati ou lahaa inuu ugu soo dhaamiyo orodo wuxuu yihi dhaankan wade kusoo biyo soo saaro soo dhaami fanaama algulaamu addoonkii marka waa iska seexday fa jaa ninkii marka addoonkaa lahaa wuxuu la yimid bishuclatin dhimbil min naarin daba buu la yimid dhimbil daba buu soo qaatay fa alqaaha fii wajhihi wejiga uga tuuray marka xaasidnimada iyo qaabdarada waa qaaday markaas wejiga uga tuuray faalqaaha fii wajhihi fataradda algulaamu fii bi'rin addoonkii marka wuxuu ku antaroormay oo ku dhacay fii bi'rin ceelkii ayuu markaa ku dhacay intuu cararayay saas kale falamaa asbaxa markuu soo waaberiistay dabcan ceelkii waa ka soo baxay ataa cumara cumar buu u yimid ataa cumara bna alkhadaab buu u yimid radia allahu canhu fara'a aladii fii wajhihi cumar wuxuu arkay wejigiisa waxa ku yaallo ninkaa ku dhigay faactaqahu cumar waa xoreeyey marka addoonka tag orod buu yidhi anta xurun lilaahi wa rasuulihi xadiidkan marka sanadka dacfi baa ku jiro xasanulbasri cumar ma soo gaarin dabcan laakiin cumar sidaan inuu yeeli jiray alimaam ibnu kathiir alxaafid ibnu kathiir qiso kaluu soo wariyey oo ku sugan uu ku wariyey kitaabkiisa musnad ulfaaruuq saddexda mujalad ah musnad ulfaaruuqa eh, wuxuu ku wariyey afar boqol afartan iyo toddobo didka raqamkiisu yahay waa juska labaad toddobaatan iyo ko musnad ulfaaruuqana kitaab aad u qiimo badan saddex mujalad isagoo ahaa la daabacay waqti aan dheerayn waa dabcadaas uu leeyahay aad buu u qiimo badan yahay waxaa ku qoran axaadiistii cumar warinayey fataawooyinkii cumar axkaamtii aqdiyatu cumar ibnu kaiirna waa takriijina waana tacliiqna waa saaraya ibnu kaiirna huwa bnu kaiir faa-iido badana laga helaa marka kitaabkaas musnad lfaaruuqa marka wuxuu soo saaray can illeyth can cumara bni ciisa almadiniy can ibni jurayj can caaa can ibni cabaas qisadan ana jaariyatan itahama sayiduha gabar adoon ahayd baa ninkii sayidkeedii baa tuhmay wuxuu ku tuhmay zino inay zinaysato ayuu ku tuhmay fa aqcadahaa cala annaar dab ayuu fariisiiyey marka tou dab u shiday buu yihi ku fariisa meesha dadka bani aadamka haddaad aragto haddii adiga hadda kutub waxaas aad ka aqriso meel aan dhib ka jirinna aada joogto waa la qariibsanaan laakiin markaad aragto dadku markay wareeraan wax walba waa samaynayan kuwo waxaa jiraan maqalnay bac intay dabgeliyeen ku dhadhajiyeen dad nool ku dhadhajiyeen maxaa isdhaamaan kan iyo kaas bac inta la dhalaaliyey qof korkiis lagu dhajinayo bani aadamka qaarkiis waxaa ka suurtoobaya waxyaaba aada la yaabtan naarta ilaahay ma u keenin ciyaar ciyaar waag markaa fa cala annaari faxaraqa farjaha farjigeedii buu gubay cumar bay u timid marka waa u yeeray cumar marka iyada maa qiratay buu yidhi maya adiga miyaa ku amarqaati miyaa u haysaa maya qaala cumar cumar markaa wuxuu yidhi idhabii iska tag fa anti xuratun xor baad tahay wa anti mawlaatun lilaahi wa rasuulihi walahaagana waxaa yeelanayo baytulmaalka ama muslimka oo dhanaa yeelanayo walahaaga oo ninka sidaas kuu galay hadda asaga kuma xorayni wax walaana kuguma lehe orod tag samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayuu yidhi man xaraqa bاnnaari aw mahala bihi fahuwa xurun aw muhila bihi fahuwa xurun man xuriqa binnaari aw muhila bihi fahuwa xurun ninkii dab lagu gubay doona ama yacnii eh, tamthiil lagu sameeyo wejigiisa ama jirkiisii la gogooyey waa xor qofkaasi ninkaa ah haddana mar labaad gacantiisa lagu celin maayo ayb wa huwa mowlan lilaahi warasuulihi qaala leyt alimaam leyt bnu sacad wuxuu yidhi hada amrun macmuulun bihi waa lagu camal falayaa irtan oo yani isagana waxuu tilmaamay bacdi ahlilcilmi inay sidaan qaateen masaladan ninkii addoonkiisa si xun u tumo oo sidaanoo kale yeelo mutlo ku sameeyo xor buu addoonkaasi ou noqonayaa ibnu kathiir wuxuu yidhi hada isnaadun xasan ila ana albukhaariya qaala fi cumara bni ciisa hada munkaru lxadiid laakiin bukhaari sidaa buu yidhi buu leeyahay wakadalika qaala bnu cadiy waqaala alcuqayliyu xadiidu gayru maxfuud qaala bnu kahiir walxadiidu fiihi dilaalat daahiraة tuwadixu limadhabi malik wagayrihi xadiidka madhabta maaliga xujo u noqonayaaba marka oo wuxuu yidhi ana man mahala cabdahu yuctaqu calayhi waa lagu xoraynayaa xataa caddaahu bacduhum ilaa man laata bimamluukihi ow zanaa biamati gayrihi annahaa tuctaqu calayhi ninkii addoonkiisa gadaal uga tago waa xorow ku noqona ilaa qaarkood marka maalik baa sidaas yani wuxuu qabaa ninkii addoonkiisa mutlo ku sameeya waa lagu xoraynaya ninka noocaasa loo celin maayo ujeedka haddii loo celiyay haddana wax ka xun samaynana markaasuu yidhi waqad nasa alimaamu leythu bnu sacdin calaa qabuuli hada alxadiid in la aqbalay buu sheegay wa anahu macmuulu bihi cindakum haddii aad fiiriso ixsaanka iyo shareecada iyo caqliga saliimkaana de ninkaa inaan loo celinin ninkaan suldo ku yeela in la dhahaa inaynan fiicnayn waa dareemayna marka qisadan iyo taas waa isleeyihiin marka qisadan qisadaasoo kale baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baycu lkhaadimi min alacraab baycu lkhaadimi adoonka in laga iibiyo min alacraabi reerbaadiye in laga iibiyo addoon in reerbaadiye laga gado wuxuu ka rabaa marka addoonku haddii uu qaabdarro ee lagu arko dad ad adag oo qallafsan waa laga iibin karaa markaas isagii baanba fiicnaan rabini ayb qala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can yaxya bni saciidi can ibni camrata ayb ibni camrahan marka moxamed bnu cabdiraxmaan ayaa la yidhaha ibn xaariata alansaari iqatun can camrata camra marka caaishay aad u laasimi jirtay iyadana waa iqa ana caaishata radia allahu canha dabbarat waxay dib u dhigtay amatan lahaa adoon ay lahayd yani dabarad waxay tahay waxay tiri haddaan dhinto xoraa tahay addoon iyada ay lahayd bay waxay ku tiri haddii aan dhinto xor baa tahay fashtakat caaishatu caaisha markaa waa sheegatay waa xanuunsatay yani fasa'ala <coughs> banuu akhiihaa walaalkeed ilmihii e, e, yani walaalkeed wiilashiisii yani wiilashii ay u ahayd eedada ayaa waxay su-aaleen dabiiban nin takhtar ah oo min azudi udida marka waxaa la yidhaha dadkan hindida ah waa darbun min alhunuud waxaa kaloo la yidhaha azudu waxaa kaloo la yidhaha darbun min asudaan dadkan suudaanta iyo dhakhtar sidaasu marka ayay weydiiyeen xanuunkan baa qabtay ka waran fa qaala waxa uu yidhi inakum idinku tuhbiruunii waxaad igaga warramaysaanood waxaad igaga sheegaysaan wax can imra'atin naag masxuuratin la sixray yani waxaad ka warramaysaan ood is-aalaysaan haweeney la sixray saxarathaa amatun lahaa addoon ay lahayd baa sixirtay in la sixray inuu fahmo waa dhici kartaa laakiin haddii uuna wax ka ogeyn ama si uun aanu u ogaanin see ku gartay in addoon ay sixirtay allahu aclam saxarathaa amatun lahaa fa uhbirat caaishatu caaisha loo sheegay qaalat waxay tidhi saxartiinii may sixirtay fa qaalat nacam haa waa ku sixray de ixsaankii loo galay bay lumi ku bedeshay soo maa haddaan dhinto waa ku xoreeyay tiri ixsaana loo galay sixir bay ku bedeshay dadka dad iyagana meel xun u socdaa jira markii ixsaan iyo wanaagga qofka u sameeyo soo barbaariyo wax fiican u sameeyo kaas unbay qaniinayaan bes ayb dameerka waxaa la yidhaahdaa eh, tiirka uu ku xiran yahay buu qaniinaan yani ama qofka dad ugu dhowbuu marka uu kusoo jeesanaa qofkuna marka inuu usoo jeesto qofka qofka ugu dhowo ama u ixsaan falo inuu kusoo jeesto un suntiisa iyo dhibkiisa uu la soo aado wax fiican maaha innaga hadda mujtamaceenni waa iska xumaanay si xumaantii waa naga badato qofkuba waxaad moodaa wuxuu raadinayaa qofka ixsaanka u sameeyo unbuu xumaantiisa raadiyaa bisba maaa dadka berigii hore dadku waxay ku roonaayeen ninkii beri ixsaan u falo waa fahmayeen waana u abaalgudi jireen haddana ninka qofka un yac iska dhowon buu yaqaan bisma laakiin kii ama soo dhaweeyo waxbaro ama kii wax siiyo oo suuqa ku galintaan <clears throat> ku shaqayso ama wunsoo ixsaan un u falo unbaa isku dhegan nin ixsaan falay iyo midkii uu u galay unbaa dhaqan xumo ay ka dhex jirtaa marka waxyaabahaas in layska dhaafo naartaa lagu galaa leanna nebiga naagaha markuu ka hadlaayay naartaad u badan tihiin maxaan ugu badannahay markay dhaheen takfurna alcashiir zawjkaad abaal dhacdaan iyo ixsaanka uu ninkiina idiin galo waa ka abaal dhacdaan marka qofka ixsaanka loo galo hadduu yiraahdo qofkaasi waxba iima samaynin hadduu yirahdo ixsaankii oo u galay abaal dhacyo waay naartaana lagu galaan qallafsanaan iyo dood iyo wax unsad bursisaan ugu jirnaybaa dabcigeeniiba wuxuu u ekaaday dabciga dugaagga waxaan arkay eh, eh, eh, ibnu cashuur kitaab uu leeyahay maqaasidu shariica wuxuu leeyahay markuu maqaasidu shariica ka hadlaya daruuriyaadka iyo wuxuu qaybinaa xaajiyaad iyo taxsiinaad iyo waxyaabahaas u qaybinaa daruuriyaadka yacni maahan buu leeyahay u fahmin haddii daruuriyaadka la waayo qofka waa dhimanayaa maahan buu yidhi waxaa laga yaabaa daruuriyaadka intou waayo inuu noolaado laakiin noloshiisu maxay noqona dugaagu iska noqonayo marka daruuriyaadkiina waxaa ka mid a dadku inay yeeshaan maamul dad iska daysan oo aan wax maamula qabin oo nin walbaa waxuu rabo uu iska samaynayo daruura wax shay daruuri abaa ka maqan innaga marka waxaan idhahnaa intaas waa soo joogna waan usoo adkaysanay waaba soo nooleyn laakiin noloshii aan nooleyn maxay say u ekayd marka noloshaan noolnahay say u egtahay nolol dugaagay u egtahay <clears throat> marka wuxuu leeyahay daruuriyaadka haddii la waayo macnaheedu waa la dhimanaa maahane noloshaa qarib maysa nolol dugaagay isaga ekaanaysaa marka tii waa noloshii dugaag marka meel walba waa naga saamaysa marka meel aysan naga soo gelaynin male marka dadka dhegeeya kutubtan oo kale waxaa la rabaa marka inay ka bad ay naga bedesho dabcigaas dugaagnimadan leanna waxaan akrinayna waa adab aadaabaa la akrinana aadaabtii marka in la ilaaliyo lagu dadaala wuxuu yidhi marka eh, faqaalat nacam waa ku sixray bay tiri faqaalat caaisha waxay tiri walima oo maxaa igu sixirtay marka jawaab male laa tanjayna abadan weligaa ma badbaadaysid caaisha marka waxay tihi uma qaalat markaa ma badbaadaysid bay tiri marka haddaba uma qaalat waxay tiri biicuuha gada min shari alcarabi malakatan carab kuwa ugu daran xagga dhaqanka siiyo ka gada qoys intaad fiirisaan carab ugu dhaqan xun ka iibiya marka bukhaari wuxuu baabeeyey baabu bayci alkhaadimi min alacraab acraabtii marka min shari lcarabi malakatan sharu lcarabi malakatan waa reer baadiyaashu acraabta lianna acraabigu waa qallafsan yahay waxbuu garaacayaa waxbuu dilayaa male yacni tawaasun fiican male maslaxa ma fiiriyo mafsado say u kala weyn tahay ma yaqaano wax u garana male ninkii lagu sallada marka waxna ma baranaayo ee ixsaanna ma arkayan qallafsanaan buu arkaya qoladaa marka ka iibiyey tiri caaisha xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix aharkan marka baycu lkhaadimi min alacraab hadduu isagu xumaado de markaas dad qaab daran oo isaga sidiisoo kale laga gadayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed